alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma fcna bima clamtana wclimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calaa kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabkeeni xisnu muslim waxaynu ku jiray siiba adkaartii adkaaru listiftaax ama adciyatu listiftaax ducooyinkii markaa lagu furfuranayey salaada waxaynu ka soo baxnay oo aynu soo marnay saddex ka mida tii afraad ayaynu halkan ka gelaynaa waxau odhanayaa qofku allaahuma rabba jibraa'iila allaha jibriil rabbigiisa ahu wa mikaa'iila malaggaa mikaa'iil la yidhaha rabbigiisu wa israafiila malaggaa israafiil la yidhaha rabbigiisow faatira asamaawaati waalardi samaawaad iyo dhul ka abuurayow caalima algaybi waashahaada wax maqan iyo wax joogaba ka ogow anta adigu taxkumu waxaad kala xukmin bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda fii maakii kaanu ahayn fii dhexsi yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa ihdinii markaa waxaad ilaahay ugu hanuunisaa lima khtulifa fiihi waxaa la ysku khilaafay ilaa ma khtulifa fiihi waxaa la ysku khilaafay min alxaqi ah biidnika ilaahay ow idankaaga eegu hanuuni inaka adigu tahdii waad hanuunin man tashaau ka ad doonto ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosan ayaad ku hanuunin xadiidkan waxaa warinaya isagana imaamu muslim abi salama binu cabdiraxmaan bin cawf ayaana laga warinayaa waxaanu leeyahay waxaan weydiiyey caaisha umi lmu'miniin caaisha hooyadii mu'miniinta biayi shayin kaana nabiyullaahi yaftatixu salaatahu idaa qaama min alleyl caaishaay muxuu ahaa shaygee iyo waxee ayuu ahaa nabigu salى اllahu عalayhi wasalam salaadiisa mid ku furfurtaa habeenkii markuu kaco qaalad kaana idaa qaama min aleyli iftataxa salaatahu allahuma raba jabraa'iila wa mikaa'iila waisraafiila dikrigan iyo ducadan ayuu ku furfuran jiray oo macnaheedu yahay allaahuma yaa allaahu ilaahayow raba jibraa'iila malaga malakuljibriil la yidhaah ruuxulqudus loo wakaashay waxyiga ilaahay inuu soo dhiibo rusushiisa khalqiga uu ku soo dejiyo oo loogu soo dhiibo ilaahay u wakiishay rabbigiisu ilaaha abuuray ee maamulaya wa mikaa'iila malaga mikaa'iil la yidhaahdo rabbigiisu waa malaga isagana ilaahay u wakiishay roobka soo da-idiisa qadra iyo dhibic ma soo da-ayso allaahuma markuu ilaahay markaa u soo fasaxo ayuunbuu soo da-ayaa wa israafiila malagga israafiil la yidhaha rabbigiisow waa malagga isagana loo abuuray loo wakiishay inuu suurta maalinta qiyaamaha iyo cadhoogga inuu ku dhufto oo uu afuufo oo dabeetana qiyaamuhu halkaa uu ku dhacayo malaa'igtaa waaweyne qiimahaa leh rabbigoodow faatira asamaawaati waalardi samaawaad iyo dhul allaha abuurayow mubdicuhuma waa mukhtaricuhuma ilaahay abuuray calaa gayri mihaalin sabaq iyadoo meeluu ka egtay ee naqshadiiyo meeluu ka soo dheegtay aanay jirin isagu abuurayow caalim algeyb washahaada waxa maqan ee addoommada ka maqan ee aanay markaa junuud iyo makhluuqaada ee aanay iyagu arkayna allah una arkayo la socdo washahaada iyo waxay arkayaanba qeyb waa wixii kaa maqan shahidna waa wixii aada arkayso waana xagga addoommada ilaahay wax ka qarsoon iyo wax ka maqani ma jiraan innaga ayaa wax inooga qarsoon iyo wax loo muuqdaba ashyaadu ay u qeybsantaa ilaaha abuuray ee rabbiga u ah markaa malaa'igtaa waaweyn samaawaad iyo dhul saa u abuuray wax maqan iyo wax jooga oo muuqdaba ogow anta taxkumu bayna cibaadika adaa addoommadaada maalinta qiyaamaha kala xukmin adduunyada waa la ysku haysaa waa la muransan yahay adiga ayaa kala xukmin fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay isku khilaafayeen ee arrimaha diinta ah adiga ayaa ilaahayow kala xukmin kii markaa jidkaaga dhabtaa raacay daacadaasi ada abaal marin kii kale markaas adiga ayaa ciqaabi ilaahase u hidini mar haddaad tahay adigu ka maamul oo dhammi u sugnaaday ka hadhow maxkamadda dambana isagule maadaamaad adiga tahay ihdini ilaahayow aniga igu hanuuni adduunyada intaan joogo si aan aakhira u badbaado lima khtulifa fiihi wixii laysku khilaafay min alxaqi xaqa ilaahayow aniga igu toosi oo i waafaji biidnika fadligaaga iyo manadaada iyo galladaada fudaydintaada iyo sahlidaada ilaahayow aniga igu waafaji ayuu leeyahay rabbiga ayuu markaa weydiisanayaa kaa ilaahayow igu hanuuni biidnika macnaa lima khtulifa fii ilaa makhtulifa fii waxaa laysku khilaafay ee markay ambiyadu markaasu yimaadeen laysku khilaafay cidiba markaa dhinac ula kacday ilaahayow kiis xaqaaniya igu hanuuniyo igu sugo i waafaji biidnika fadligaaga iyo manadaada iyo galladaada ama bifadlika ilaahayow fududayntaada iyo sahlidaada maxaa yeelay innaka adigu tahdi man tashaa u kaa doonta waad hanuunin ilaa siraadin mustaqiimin jid toosan ayaad ilaahayow ku hanuunisa oo diinta ilaahayaan addoommada ilaahay wax kale ka aqbalaynin taasa ayaad ku hanuunine ilaahayow taa aniga igu hanuuni ayuu odhanaya ducadan iyo xadiidka marka ay ku sugan tahayba waxaynu ka qaadanaynaa ducadani inay ka mid tahay adciyadii iyo ducooyinkii nabigu sala allahu calayhi wasalam salaadiisa uu ku furfuran jiray waa mid ka mida waxyaalaha ay markaa tilmaamaysa ee ku suganna waxaa ku sugan tawasul iyo ilaahay in loogu tawasulo rabbinimadiisa tacaamka iyo ka khaaska aba in ilaahay markaa aada wax ku weydiisato cilmi iyo ogaansho ilaahay loo sugo ilaahay mid wax walba og weeya oo waa sifaatu daat ayay ka mid tahay ilaahay wax walba hore ayuu ogaa hadda ogiye weligii ayuu ogaan doonaa jahli iyo aqoon darra weligii alla kuma sifoobin gadaalna kaga iman maayo waxaa ku soo gelid ilaahay inuu yahay yacni adduunkana kaa hanuun kalehee dadka cidduu doono jidka toosa ku hanuuniya maalinta qiyaamahana xakamka ah ee isagu addoommadiisa kala saaraya inuu yahay ka isaga keligii hidaaye iyo hanuun isaga laga doono haddaba xaggii rububiyadii waxa uu markaa ku gaar yeelay nebigu saddex ka mida wa ashrafu lmalaa'ika kuwii ugu sharafdaya qiimaha badnaayoo jibriil dee waa kii waxyiga ilaahay u soo dhiibayey ay quluubtu ku noolaanaysay mika-iilna waa kii roobka ay dhulka iyo jidhku ku noolaanayay ilaahay u wakiishay asraafiilna waa kii suurta afuufideeda ee dadka dhimashadooda iyo soo saarkooda iyo xisaabta isaguna loo wakiishay yacni waxaana markaa waxyaalaha laynoo xasuusinayaa in aynu mar kasta aynu xasuusnaano ilaahay inuu markaa ka maamul kala yahay ka isagu waxyiga soo dejiyey inuu yahay ka markayna arsaaqaya roobka inoo soo di'inaya inuu yahay ka marka dambe xaggiisa loo noqonayo inuu yahay baa layna xasuusinayaayo malaa'igtan waxaa markaa loo soo qaadayaa inaad xasuusnaato waa kii nabigu sala allahu alay slam lahaa wa kayfa ancam wa saaxibu lqarni qad iltaqama alqarna wadadana an yu'dana lah si aan u dhimcayseen u raaxaysaa iyadoo qarniga geeska iyo caroorga malagii afuufayey uu afkaba gashaday oo uu sugayo keliyow in amar la siiyo dabeetana kaga dhawaajiyo yacnii sida akhiru zamaanka loo joogay u dhowday afku ku hayaamuun afkii buu gashadayba idankii ilaahay iyo amarkii unbuu sugayaa inbotonka un markaa loogu dhufto isna dabeeto uu ku dhaqaajiyo sidaan markaa u nimcaysaa buuri markaa inaad xasuusato oo malaa'igtani markaa wixii ay shaqadooda ahayd ilaahay markaa u diray inaad xasuusanaato ayuu markaa si gaara inoogu soo qaaday waxaa kaloo markaa uu qofku odhanaya allahu akbar kabiira allahu akbar ilaahay baa weyn kabiiran weyne macnaha kabartu takbiiran kabiiran weyneyn weyneyaan ilaahay weyney allahu akbar kabiira ilaahay baa weyn weyne ama kabiiran xaalu yahay mid weyn allahu akbar kabiira walxamdu mahad lilaahi ilaahay baa u kasiiran nin badan walxamdu mahadlilaahi ilay bashta kaiira nin badan walxamdu mahadlilaahi ilay bashta kaiira nin badan wa subxaana allahi ilaahay baa nasahan oo xumaan ka dheer oo ka hufan bukratan gelin horiyo wa asiilan gelin dambaba alaaan saddex jeer buu iyadana odhaya siday kuwii horeba saddexda u ahaayeen acuudu billaahi ilaahay baan ka magangelayaa min ashaydaani shaydaanka ayaan ilaahay ka magangelayaa min nafqihi afuufkiisa iyo kibirkiisa iyo isla weynadiisaan ka magangelaya wa nafdihi shicirkiisa iyo gabaygiisa ayaan ka magangelayaa wa hamsihi rididiisa ama waalidiisa ayaan ilaahay ka magan gelayaa xadiidkan abu daawuud iyo ibnu maaja iyo imaamu axmed iyo ayaa warinayaa qaybo ka midana imaamu muslim ayaa markaa soo saaray xadiidkuna markaa waa xadiid a'immada qaarkood ay saxiixiyeen oo kelimu tayibka sheekh albaniya uu ku tasxiixinayo iyo culimo kale oo fara badaniba waxaanu markaa ku soo baxay oo uu tilmaamayo saxaabiga laga warinaya waa jubayr ibnu mutcim saxaabigaase wuxuu arkay rasuulka oo salaad tukanaya markaasaa wuxuan u yidhi allahu akbar kabiira tan ayuu markaas akhriyey waxa kaloo markaas ayadana dhowr xadiid markaa lafdiga ibnu maajana wuxaa raytu rasul xiina dakhala fi salaa markii uu salaada galay uu xidhay waxau hi allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira saddex jir alxamdu lilahi kaiira alxamdu lilahi kaiira saddex jir subxaana اllahi bukrata waa sida halaaثa maraat saddex jeer ayuu yidhi ayana allahuma ini acuudu bika min ashayطaani اrajiim min hamzi wa nafqi wa nafihi ayuu markaa iyadana yidhi waxa kale oo lafdi imaamu muslim leeyahay ayana waa cabdillaahi bni cumar laga warinayo wuxuu leeyahay wakti annagoo nabiga sala allahu alayh wasalam la tukanayna ayaa nin dadkii tukanayay ka mida oo maraha dee nabiga sala la alay mar hore ka maqlay ayaa ui allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila ayuu yihi waa la maqlay rasuulkaa wuxu uhi man ilqaa'ilu kelimata kada wa kada waar ninkii sidaa yidhi kee ayuu ahaa ninkii baa hi ana ya rasuula allah aniguu ahaa markaasuu hi cajibtu laha futixat laha abwaabu samaa'i hadalkaa tiri albaabadii samadaa loo ballaqayba hadalkaa markii aad tiri albaabada samadaa loo ballanqayba markaa ducada marka aad tidhaahdo albaabadii samada ayaa loo ballanqayaa shaydaankana markaa ilaahay ayaa dee kaaga xijaabaya oo kaaga ilaalinaya waxaanay tahay macnaheedu allaahu ilaahay baa akbaru weyn oo markaa wax walba ilaahay baa ka weyn shay kasta ilaahay isagaa ka weyn kabiiran weyne ama kabiiran xaaluu yahay kabartu takbiiran kabiiran weyni weyn ayaan ilaahay weynayey saddex jeer ayuu odhanayaa waa ku celinaya allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira walxamdu mahad lilaahi ilaa masta kaiiran in badan axmaduhu xamdan kaiiran mahad badan ayaan ilaahay mahadinayaa lahu lxamdu fi lulaa waalaakhira adduun iyo aakhiraba ilaahay isaga ayay mahadi u sugnaatay alxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira saddex jeer ayuu taana ku celinaya wa subxaana allahi ilaahay baa nasahan oo xumaan dhammaanteeda ka dheer bukratan waasiila gelin hore iyo gelin dambaba ilaahay ayaa xumaan ka nasahan oo ka dheer intaa markuu ilah wuxu uhi acuudu billaahi min ashayطaani ilaahay waxaan ka magangelayaa shaydaanka naxariistiisa laga dheereeyey min nafqii kibirkiisa ayaan ka maangelayaa ilayn kibirku waa afuf qofka shaydaan afufay shaydaan ba afufay markaasuu dabeetana u arkayaa inuu dadkan ka sarreeyuu ka wen yahay markuu addoonkuna dikriga ilaahay u moogaado shaydaan baa afuufaya waswaasinaya markaasuu isweyneynaya markaasuu u qaadanayaa inuu markaa dadka ka wen yahay u xaqiraya kibirna de waa dembi weyn waxaana nabigeenu sala allahu alay slam ku tilmaamay batalu lxaqi wa qamtu nnaas xaqa oo la diidiyo dadkoo la yarayso inaad xaqa diidood aqbali weydo dadkuna wax yar kula noqdaani ayaa kibir la ydhaha wa nafyihi nafdi yani tufidiisa waxa weeye nafdigu waa tufida markaa yani markaase waliba qofka wax lagu akhriya lagu tufo hadda waxa laga wadaa gabaygiisa gabaygu kiisa xumi imaam shaafici wuxuu uhi gabaygu waa hadal mar hadduu hadal yahay kiisa wanaagsanna waa wanaagsan yahay kiisa xumina waa xun yahay laakiin inta badan xumaan buu badan yahay kabayaagu togag ayuu markaa alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun inay ku wareerayaan maanta wuu xamaanaya beridu ninuu shalay waxaad arkaysaa ammaanaya buu maanta haddana ku rogayaa wuxuu shalay cirkaa geeyay buu maanta haddana dhulka dhigayaa wuu iska wada hor iyo daba imanayaa hadduu doono baatil iyo xumaan buu qurxinayaa isuu waddadaa ku ridaya ila ina min albayaani la sixran baa layihi bayaankaa iyo caddaynta sixir baa ku jira yacni hadduu doono ummadda wadduu ku ridayaa waatayn ogeyn waxyaalaha ugu badan markaa waa heesaha ilayn gabaygii baa yacni lagu heesaya oo heesani waa gabayun waa hadal markaa dee la miisaamay oo qaafiyadii marka ku soco la miisaamo waa heesihii waana waana markaa dee waxa weeye waa waa codkii shaydaanka wastafsis man istaطacta minhu bisawtika codkaa shaydaanku layidhi ku diso waa heesaha waataad ogeyd markaa dee sidii laynoogu heesay beryihii hore dagaaladii wixii ka horreysay ama seven seven dadkii joogay sidii ummaddaba loogu heesay halkaa loogu loogu jeediyey waad garanaysaa markaa oo dee dadka markaa imtixaankaa shucuubta markaa rogayay siiba shuuciyadda iyo balaayadaasi waxay markaa dee dadka waxaasunbay ku mashquuliyaan oo dabeetana xaggaasunbaa loo jeediyaa dabeetana khayr iyo wanaag oo dhan waa laylowsiinayaayo berigaa seven seven wax nagaraya ciyaala ayaa markaanu heesaha iyo waxaa maqalaban waxaanu ku hamiyi jirnay inna la raafano dagaal ha ka qayb gallo yacni siday markaa ilaa aakhiray ka soo warrameen axmed gurey halkuu tegey halkanuu jannaduu galay halkane halkane duddaduu kala roganta ayaa laga soo ayagaya ka soo warrameen ilaa jannadii bay ka soo warrameen arsaga umadama xaggaa loo jeedi abshilmacad laa ilaahay khaaras iyo gabayadiisii waxaa ka mid ahayd markuu yani nigii markaa meesha kacaanka u ahaa uu sheegay dhibaatooyinka geystay wuxuu hi aqwayahano kala haajiruu dunida hehaabay intii hadhayna ii heesa yidhi war uma haysaan buuri wixii ka baxsaday mooye wixii kalena heesa unbuu yidhi buuri markaa intii soo hadhayna way heesaysaa wixii baxsan kari waayana hees way hees yeelo wixii kale baxsan karayana way baxsadeen buuri marka waa naftihi waxa weeye waa gabaygiisa iyo shicirkiisa iyo heesihiisa waxaasaa markaa ummadda lagu mashquulaya ilaahu kaana waan kaa magan gelayaa wa hamsihi hamsigiisuna waxa weeye waa waalidiisa ama yacni dee dilkiisa ama gujadiisa iyo waswaaskiisaan ilaahay uu kaa mangelaya imise qof uu waaray shaydaankaasi markii ay dee siduu shee maxamed ismaaciil noo sheegay dee markuu albaabadii furay iyo waddadiisa markaasuu raacay ee xayndaabkii inoo dhexeeyey iyo digrigii iyo xuskii ilaahay uu ka teguu seerihiisii galay imisuu waalayoo markaa meelaha ordaysa sidaas ayuu markaas odhan jiray waxaynu markaa ka qaadanaynaa xadiidkan iyo markaa ducadanna inay ducadan markaas iyadana qiimaha lihi ay ka mid ahayd ducooyinkii markaa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku furfuran jiray salaada uu ku furfuran jiray ayay talina ay ka mid ahayd waana markaa ay wanaagsan tahay dee in lagu furfurto waxa ku sugan weynayn markaa qofku khaaliqiisii u weynaynayo markuu salaada galo oo ilaahay mahadinayo oo u nasahayo waxaa ku sugan magangal oo markaa shaydaankii ilaahay markaas uu ka magangelayo ayaa ku sugan waxaa kaluu markaa ku subxaanay allahuma laka alxamdu ilaahayow mahad baa ku sugnaatay anta nuuru samaawaati waalardi adigu samaawaadkiiyo dhulka nuurkoodaa tahay waman fiihinna iyo wixii ku sugan walaka alxamdu mahad ayaa ilaahay u kuu sugnaatay anta adigu qayimu samaawaati waalardi waman fiihinna samaawo samooyinka iyo dhulka iyo wixii ku suganba ilaahayow ka u taagan ee maamulaya ee arsaaqaya ayaa tahay walaka alxamdu mahad baa kuu sugnaatay anta rabu samaawaati waalardi waman adigu samaawaadka iyo dhulka iyo cidda ku sugan rabbigu wadaatay walaka alxamdu mahad baa kuu sugnaatay laka mulku samaawaati walardi man fiihinna milkiga iyo lahaanshaha samaawaad iyo dhul iyo waxa ku jira adigu ku sugnaaday walaka alxamdu anta meliku samaawaati waalardi samaawaad iyo dhul waxa tahay boqorkooda walaka alxamdu mahadeeday ku sugnaatay anta alxaqu adigu ka xaqaa baatay wa wacduka ballanqaadkaaga yabohaagaa alxaqu ka xaqaa weeye wa qowluka odhahdaadu alxaqu ta xaqaa weeye wa liqaa'uka kulankaagu alxaqu ka xaqaa weeye waljannatu jannadu xaqun weeye wannaaru naartuna xaqun weeye wannabiyuuna nebiyaduna xaqun weeye wa muxamedun sala allahu calay slm nebi moxamedna xaqun weeye wasaacatu saacadda qiyaamana xaqun weeye allahuma laka aslamtu ilaahay oo adaan ku hoggaansamay wa calayka tawakaltu adigoo keliyaan ku tala saartay wabika aamantu adigoo keliyaan ku rumeeyey wa ilayka anabtu adigoo keliyaan xaggaaga u noqday wabika khaasamtu adigoo keliya ayaan markaa ku doodayaa xujooyinkaaga adisaan ku doodaya wa ilayka xaakamtu ilaahayo xaggaaga oo keliya ayaan u xugun tegay fakfir lii ilaahay oydha maa qadamtu waxaan hore marsaday wamaa akhartu iyo waxaan dib marsaday anta wamaa asrartu waxaan siraysay ee naasu qabtay wamaa calantu waxaan muujisay wamaa anta calawu bihi minii waxaad adigu iga ogaan badan tahay oad la socoto anta almuqadimu adigu ka hormariyaa tay ciddaad doonto wa anta almuakhiru adigu ka dibdhiga ayaa tay laa ilaaha ilaa anta ilaah xaq lagu cabdana adiga hayni ma jiro anta ilaahi adigu ilaahaygi ayaa tahay laa ilaaha ilaa anta adiga mooye ilaa xaq lagu caabuda ma jiro walaa xawla walaa quwata ila billaah xeelad iyo awoodee nooma sugnaanin ilaahay cuskashadiisa mooyaane dikrigan iyo ducadan waxaa warinaya imaamu lbukhaari iyo imaamu muslim ayaa wada warinaya saxaabiga cabdilaahi bnu cabaas ayaana laga warinayaa waxaanu markaa tilmaamayay cabdillaahi bnu caskaana nabiyu yadcu min alleyl habeenkii marka uu tukanayo inuu ku ducaysan jiray waayo lafdiga bukhaariye ibnu cabaas kaana nabiyu idaa qaama min aleyli yatahaajad qaala allahuma laka alxamdu sidaas ayuu odhan jiray sidaasay markaa riwaayooyinka faraha badan ay tilmaamayaan inuu nebigu sala la alay sl habeenkii markuu tahajudayo uu markaa taa ku furfuran jiray oo markaa macnaheeduna yahay allaahumma ya allow laka alxamdu mahad ayaa kuu sugnaatay laka alxamdu adiga keligaabay mahadi ku sugnaatay mahadi adiga keligaa ku sugnaatay anta adigu nuuru samaawaati waalardi samaawaad iyo dhul nuurkooda ayaa tahay waman fiihinna iyo wixii ku sugan markaa nuurku laba qaybood buu qeybsamayo mid waa nuur xisyaho waa nuurka dee la arkayo ee cadceed leh ee dayax leh ee xidiga leh iftiinkaa la arkay weeye midna waa mid macnawiyahoo dee waa nuurka iimaanka iyo xaqa weeye markaa anta nuuru samaawaati waxaa tahay munawiru samaawaati waalardi wa khaaliqu nuurihimaa waxaa tahy ilaahay ow ka samaawaad iyo dhul nuurinaya ee nuurkooda iyo iftiinkooda adigu abuuray ayaa tahay ee iftiinka ka baxaya adiga ah macnihiisu ma ahaa waxaan ka odhaya anta nuuru samaawaati waalardi ilaahayow waxaad day kay nuurkiisa ku hanuunayaan binuurihi yahtadi ahlu samaawaati waalardi kay ku hanuunayaan nuurkiisa ahlu samaawaad iyo ahlu dhul ay kay ku hanuunayaan nuurkiisa ayaa tahay walaka waanfiinay cidda ku sugan walaka alxamdu mahad ilaahayow adigay ku sugnaatay anta adigu qayimu samaawaati waalardi samaawaad iyo dhulka u taagan maamulkooda kiisa sare iyo kiisa hoose caalamkaa sare iyo ka hoose iyo wixii ku dhex jira ilaahayow ka u taagan baad adugu tahay ee isagu abuuray ee arsaaqaya ee noolaynaya ee dilaya ee cid la maamulaysa aanay jirin walaka alxamdu mahadi aday kuu sugnaatay anta rabu samaawaati walardi waman fiihinna samaawaad iyo dhul waxaa kuu dhex jira rabbigoodaa tahay ka abuuray baa tahay ka maamulayaa tahay ka arsaaqaya ayaa tahay walaka alxamdu mahadi ilaahayow adiga ayay kuu sugnaatay laka waxaa ku sugnaatay mulku samaawaati waalardi samaawaad iyo dhul mulkigood waalardi iyo dhul mulkigood waman fiihinna iyo wixii ku sugan milkigood iyo lahanshahooduba ilaahayow adiga ayuu kuu sugnaaday walaka alxamdu mahad ilaahayow aday kuu sugnaatay anta meliku samaawaati ardi samaawaad iyo dhul meligooda iyo boqorkooda ayaa tahay oo adaa u boqora cid kaloo markaa maamushoo ka talisaana ma jirto walaka alxamdu mahadii ilaahay aday ku keligaabay kuu sugnaatay anta alxaqu ilaahayo adigu ka xaqa ahee jira ayaa tahay ee aan markaa jiridiisa iyo kelinimadiisa iyo awooddiisa aan wax murani aanu ku jirin fadaaliku allaahu rabbukum alxaq wa wacduka alxaq wacdigaaga iyo yaboohaagiiya waxaad ballan qaadaynaa ee kitaabkaaga iyo carabada rusushaada aad ku ballan qaadaynaa mid markaa xaqahoo jira weeye waljannatu xaqun jannadu waa mid xaqaho markaa jirta wa qowluka qowlkaaguna mid xaqa weeye wallahu yaquulu lxaqa wayadi sabiil ilaahay xaq buu dhaah yani cabad iyo ciyaar ilaahay hadalkiisa kuma jirto wa liqaa'uka kulankaaguna alxaqu xaq waaye oo liqaa iyo la kulan marka adiga kuu cunanta ayaad markaa khalqigaagana kula kulmaysaa mid caam iyo mid khaasaba leh waljannatu xaqun jannadu mid xaqa weeye wanaaru xaqun naartuna mid xaqa weeye oo iminka jirta oo markaa jannadana dee dadkii wanaagsanaa ayaad abaalmarintooda ugu tala gashay naartana markaa kuwa xunxun inaad ku abaaliso ayaad ugu tala wanebiyuuna nebiyadii aada soo dirtayna xaqu waaye waxyigii aada u soo dhiibtay ayay la yimaadeen kumay gabood farin awaamirtaadii bay gaadhsiiyeen sharcigii ayay sidii ugu dhammayska tirnayd gaadhsiiyeen waxba may ka qayirin waxba kamay qarinin walaqad bacasnaa fii kulli ummati rasuula an icbud allah wajtanibu taaquut ilaahay baa yidhi inu mad kasta inuu markaa rasuul uu u diray wa muxamadu sala allahu alay sl aqu nebi maxamedna waa xaq gaar baa looga soo saaray isagoo kuwaa hore ku jiray waayo kii ugu mudnaa ee ugu qiimaha badnaa weeyo saa daraaddeed baa gaar loogu soo xusay wa saacatu saacadda qiyaamana xaqun mid iyaduna xaqa weeyo oo markaa iyaduna dhacaysa oo imanaysa oo markaa qiyaamihii weeye allahuma yaa low laka aslamtu adoo keliyaan ku hogaansamay aduun baan ku hogaansamay aan xukunkaaga ogolahay wa calayka tawakaltu adigoo keliya un baan ku tala saartay cidaan tala saaranaya ma jirto kale wabika amantu adigoo keliyaan rumeeyey sharcigaaga iyo wixii markaa rusushaadu ayna soo gaarsiisay ayaan rumeeyey waynayka anabtu adiga xaggaaga oo keliya ayuunbaan ilaahayow u noqonaya ee cidaan markaa xaggiisa u noqonaya ama markaa maamulka arrimahayga iyo tala saarashada la noqonaya ma jirto wabika khaasamtu waxaad siisay ee xujooyin iyo baraxiila baan ilaahayow dadka xaqa diiday aan kula dooday wabika adiga khaasamtu kugu dooday ama yacni adiga ayaan ku xujaysanayaa adiga ayaan dartaa ula dagaalamayaa kii kaa gaaloobee kucanaadee kaa weecda adigaan kula dagaalamaya wailayka xakamtu adiga ayaan markaa xakam kaaga dhigtay iyo mid kalena kala xugmiya ciddii markaas aanu markaa isqabanay ee xaqa diida ama sharcigaaga iyo kitaabkaaga ayaan uxugun tegayaa iyo sunnaha nabiga sala allahu alay slam faqfir lii ii dhaaf ilaahay maa qadamtu wixii aan hore marsaday ee dembigana wamaa akhartu wixii haddii marsadayna ilaahayow ayagana iga ilaali ama waxaan hore marsaday shaaween dee xuquuqdaada ka hormarsaday wixii aan dib marsaday ee xuquuqahe markay ku waajibtay aan markaa aanan samaynin wamaa asrartu wixii aan siraysteen hoos u sameeyey wamaa calantu wixii aan muujiseen kor u sameeyey anta almuqadimu ilaahay oo adigu ka hormariya addoommada khalqigiisa qaarkood qaar kale hor kaga hormariya hadday diin tahay hadday markaa adduunyo tahay ilaahayo adigu addoomadiisa kala hormariya kala fadila ayaa tahy wa anta almaakhiru adigu cidduu doono kadib dhiga ayaa tahy laa ilaaha ilaa anta alla xaq lagu caabudo adiga mooyaane ma jiro anta ilaahi adiga ayaa macbuudkayga iyo ka aan caabudayo wayo uluuhiyadu waxay farac ka tahy rububiyada ayay markaa farac ka tahay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane yacni waxa weeye markaa ducadani markaa ducaaul-istiftaaxi ayay markaa iyaduna ka mid tahay waxyaalo waaweynna markaa way koobsatay oo ay tahay markaa iyaduna in ducaulistiftaaxa markaa laga dhigto sidaa nebiguba sala allahu calay wasalam uga dhigan jiray dariskeenna dambena insha allahu tacaala bal ducooyinkaa in yar baynu dib ugu yar laaban doonaa haddii alaydhao lakiin darisku caawa halkaa inoogu joog wallahu aclam